bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waalih wsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol iyo tobnaad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala <clears throat> baabu الnahyi can qira'aةi اlqur'ani fi الrukuuci wالsujuud wuxuu baab yahay reebida la yska reebay qur-aanka in lagu akhriyo rukuucda iyo sujuudda qur-aanku istaagga iyo qiyaamka lagu talagalay haddii la foorarsado ama la sujuudo looma ogolo sababka la layskugu diidaye xikmadana mansuusa ma aha nabigu ma cadayna calayhi salaatu wasalaam laakiin fuqahadu nimo meel buu ku dhuftay nin yidhaahda qur-aanku waa kalaam ilaah oo mucadam ah rukuucda iyo sujuuddana waa maqaam iyo goob ilaahay laysku dulleeyo lasu bihaanbihiyo oo tadallul iyo khuduuc iyo khushuuc baa ka muuqata marka shay mucadam ah oo sifa min sifaat illaahi ah kalaam rabbi ah meeshaa uma cunanto marka meesha ugu qiimo badan ee istaag iyo isqutumin ah umbaa la gelinaya wadaadda halkaasay mareen marka wadaaddana waxay leeyihiin dikriga ku imanaya salaadoo dhanba shayga u fadli badan waxaa weeye waa qur-aanka qur-aankuna meel baa ilaahay dhigay oo rasuulku dhigay oo istaagga ah meel kale munaasab ma aha haddii meel kale la geliyo dikrigii meesha iska lahaa oo subxaan allaahi iyo subxaana rabbiy alcaiim iyo rabbialaclaadii meesha lahayd sujuudiya rukuucda iyo qur-aankii baa isku gedmanaya masaabay noqonayaan way simayaan faadil iyo mafduul baa laisu keenayaa darmi iyo xoogow gedmashaa ka dhacaysa ilmo meel buu la aaday almuhim nabigu waa inaga reebay in laga reebtonabaa muhiima xadaanaa saciid bn mansuur wabu bakr bn abi shaybata wazuhayr bni xarbin qaaluu jamaacadaa saddexda ah aimo dhan weeye xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata noo warramay ahbarnii sulaymaan ibnu suxayb alhaashimi mowlaahum can ibraahim ibni cabdilaahi bni macbad ibni cabdilaahi bni cabaas can abihi abihi cabdulahi bni macbad ah bni cabaas can ibni cabaasin awowgii cabdulahi bni cabaas radi allahu tacaala canhuma qaal cabdulaahi wuxuu ihi kashafa rasuulullah rasuulka ilaahay baa fayday asitaarata daahi buu fayday wannaasu dadkuna sufuufun ay daba taagan yihiin khalfa abi bakar radi allahu tacaala canh maradkii nabigu u geeriyoodeenu soo maray aroor arooha ka mida saxaabada ku daba tukanaya ama maalin maalmaha ka mida ku daba tukanaya abubakar uu salaaddii ka bixinayo yuu nabigu daahi ka qaaday gurigu ku jiray buu daahi fayday saxaabadii tukanayuu arkay markaasuu la hadlay markaasuu la hadlay faqaala wuxuu uhi subanu ayuhannaas dadow innahu lam yabqa xaalku waxaa weeye kama hadhin min mubashiraati اnubuwati nabinimada ifafaalaheedii hore ama hordhaceedii ila ru'ya asaalixatu mubashiraatku hunaa waa mabaadi nubuwa mabaadi nubuwa loo jeedaa hordhaca nabinimada intaan lagu caleema saarin si toosa waxaa ka horaysa riyooyin wanaagsan iraasaad odoros ugogolxaadhid mubashiraat saasuu nabigu ka wada lam yabqa kama hadhin min mubashiraati nubuwati nabinimada kuweeda wax bishaare ama horaanteeda iyo hordhaceedii ila ru'ya saalixa ru'yo suuban riyo wanaagsan asaalixuuna waxaa loo jeedaa asaadiqa almulaa'ima ru'ya asaadiqa almulaa'ima ayaa laga wadaa ru'yo run ah xagganna loo bogayo run waxaa jira lagu xanuunsado run dhab ah oo lagu xanuunsado oo lagu laxawsado oo ku baabi'isaa jirta xaggana dhab ah isma laasimaa shaygu inuu run yahay iyo in uu munaasib iyo mulaa'im yahay ayib nabigu ru'yo saadiquu ku riyooday oo la tusay wa ru'ya alambiyaai waxyun dagaalkii uxud intuun dhicin wax yar ka hor ayib idan marka asaalixa waxay wadaadaha qaarkood leeyihiin waxay leeyihiin waa riyada kulmisata laba tilmaamood kownuhaa saadiqatan wa kownuhaa mulaa'imatan munaasiba lixaali lmu'min ninka raa'iga ay ah arkahaya ay xaaladiisu ayib yacni adoo xaalad kugu taagan tahay culaysku saaran yahay oo xaal xun ku jira waxaa ku riyootay ilaahay oo faraj degdega ku siiyey waa saadiqa waana mulaa'ima munaasiba ah ayb yaraaha almuslimu ruuxa muslimka uu arkahayo aw turaa lahu maxaa yeele saalixa waxay leeyihin waxaan saa u leenahay asaadiqa nabigu ma dheheen xadiidka meelo kale ku yidha laakiin huna asaalixa idan waa in saalixadu waa wuxuu dheeryahay way wasfigii saadiqa ahaa macan uu dheeryahay yaraaha almuslimu muslimka arkaya riyada ayadaa aw turaa lahu ama waa loo arkay oo muslimiin kala ogu riyo alaa wainii nuhiitu waxaa layga reebay an aqra'a alqur'aana wa ana raakicun alaa wainii nuhiitu aniga waxaa layga reebay muslimiintii buu la hadlahayaa saxaabadu markuu nabigu sidaa leeyahay way fahmayaan inuu ujeedo idinkana waa laydinka reebay laakiin nabigu wuxuu rabaa siiqadii wax loogu diiday inuu saxaabadu u sheego wainii anigu nuhitu waa layga laygaaqra alqur'aana qur qur'aanka inaan akhriya raakican anoo rukuucsan aw saajidan ama sujuudsan fa ama arukuuc rukuucda soo ma aha facadimuu weyneeya alrabba rabbi weyneeya oo nasaha fiihi fi rukuuc rukuucda ilaahay tacdiim iyo wixii dikri alla weynayn ah ayaa meeshaa dhacaya takbiir iyo taxmiid iyo ijlaal rabbi iyo halkaa geliya subxaana rabbiy alcadiimu kalageliyaad ogtihiin wa ama sujuudu soo ma aha fajtahiduu ku dadaala fi ducaai ducaada ku dadaala faqamanun iyo faqaminunba waa la akhriyaay waxaad mudan tihiin wey faqaminun waxaad mudan tihiin qarka u saaran sigaysaan an yustajaaba lakum in laydinka ajiibo ducada ayadeed ku ducaysateen sujuuda gudaheeda qaala abubakr bn abi shayba wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan walam yaqul ibnu cuyayna buu u xadaثna سufyaan oon ibnu cuyana lagu darin can sulaymaan yani ibnu suxaym bhaada ay bhada اxadiiث الsaabiq xadiidka hore soo marteed bacd nusq bihada ma qorayaan ayb marka wuxuu u jeedaa imaamku inuu kala duwo un xufaaddii shuyuukhdiis iyo kala warsheeg saciid iyo zuhayr unbaa yidhi xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata ama abu bakr bn abi shayba isag wuxuu ihi xadaanaa sufyaan meeshii ayagu ay yidhaahdeen sufyaan markay ka qaadanayeenna ay yidhaahdeen akhbarna sulaymaan uu yidhi sufyaan akhbarina suxayb asagoo can sulaymaan buu ku gaabsaday maxay faa'iidanaysaa middaa ayadaa waxaa la yaqaanaa ibnu cuyayna inuu yahay imaam xaafidoo mutqina ilaa annahu yudallis waa saaxibu tadliis wain kaana laa yudallisu ila can iqaal tadliisuhu wa taxdiiuhu cinda cinda almuxadiiin waa sawa ibnu cuyayna hadduu xadana yidhaahdo iyo hadduu can yidhaahdaba waa isku mid liannahu laa yudallisu ilaa aw laa yucancinu ila can iqaati alama alkibaar iyadooy sidaa tahay maadaama ibnu cuyayne mudallis yahay canna uu raawi ku wariyey nimanna xadiitana ay yidhaahdeen in la kala soco waa munaasib intaasuu imaamku ka rabaa raxmat ullahi tacaala calayh sidaasuu ka rabaa hada min diqatihi siiqada marka alaa wainii nuhitu an aqra alqur'aana waxaa ku jiro laga qaatay in ruuxa tukanaya mararka qaarkood lala hadli karo lawaanin karo oo xoogaa intuu yar istaago uu dhegta kuu raaricanaya uu leeyahay bal waxa lagu leeyahay dhagayso aysan salaaddii waxba yeelayn muslimiintu oo sii jeeda oo tukanaya abubakar ku daba tukanaya yuu nabigu la hadlay xugum sharcigu u sheegay waa waaniyey ducada meeshay mudan tahay oo sujuudda ah rukuuc hawlaha laga rabo qur-aan inaan loo ogolayn hawlahaasoo dhan buu u sheegay bal wuxuu ka hadlay ruuyadii hawlaheedii buu u sheegay marka ruuxa muslimkee tukanaya mararka qaarkood wax limaslaxatiha ama diintiisa ah waa lagala hadli karaa dhibna ma laha yaa laga qaatay haddiise ay dhacdo in qur-aan lagu akhriyo sujuudda ama rukuucda qur-aan lagu akhriyo bacdu اlfuqaha waxay leeyihin salaadda way buraysaa bacdu lfuqaha waxay salaadda way buraysaa waxayna cuskan yihiin nahyi baa ku yimid sariixa nahyiguna wuxuu keenaa mukhaalafadiisu fasaad wanahyu yaqtadi اlfasaada idan alfasaad fi lcibaadaatna waa buطlaan fasaadka fi lmucaamalaat baa lalaluqaa oo qaabka loo awilaa laakiin hunaa fasaad fi lcibaadaat almaxda wuxuu keenayaa buطlaan culammada qaba weeye oo jumhuur ahlicilmiga qaba ee annahyu yaqtadi اlfasaad sida sawaabkana waa in la tafsiiliyo oo majaalaadkiisa la kala qadqaado alxaafid salaxudiin alcalani risaalo gooni hawshaa ka qoray dhibba ma laha laakiin jumhuur ahlicilmi waxay leeyihiin waa karaaha un waa karaaho ama waa xaaraan laakiin salaaddii ku buri mayso salaaddii ku buri maysay leeyihin xadaثna yaحya بن أyوب الmqاbري qال xadaثna إسmاعيل بن جعفر بن أbي kaثير الأنsاري الزرقي أخbarnii سulayman بن سحayb hadda wuxuu rabaa imaamku inuu inoo cadeeyo wadaadka soo ibnu cuyayna waxaa mutaabaceeyey ismaaciil bnu jacfar kilaahuma can sulaymaan ibn suxayb mutaabacadaasuu ka raba can ibraahim ibni cabdillaahi bni macbad ibni cabbaas can abiihi aabbihi day waan soo khaladaan filayaa macbad waa ina cabbaas ina cabdilaahi ma aha can abiihi aabbihi marka oo cabdullaahi ibnu macbad ah can cabdillahi bni cabaasin radi allahu tacaala canhu qaal kashafa rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu fayday assitra daahi buu qaaday sitaaratan horan baad soo marteen waa isku mid wa ra'suhu macsuubun asagoo madaxu duuban yahay markay ruuxu qandhadu ka badiso oo xanuunku ka bato uu madaxu kala jabo waad aragtoona haddee waa maraa loogu xidhaa waa la dhuujiyaa wa ra'suhu madaxiisuna macsuubun uu duuban yahay ama uu weer iyo xadhig lagu xidhay iyo maro fii maradihi aladii maata fiihi xanuunkii asaga nabigu u geeriyooday buuna hal ballaqtu allow ma gaadhsiiyey muslimiintoo si wanaagsan u tukanay oo imaam leh oo ma'muumiintai safan yihiin layminkii la toosiyey masjidku buuxo nabigu arkay marka waa u bogay ilaahw ma gaadhsiiyey xaqi ma u sheegay allow farintaasi inaan gudbiyey allow markhaati ka ahow ambiyada haddee laga yidhi wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbiاlcaalamiin buu nabigu ka yahay ayb alaa maraati saddex goor buu nabigu inahu lam yabqa kama hadhin min mubashiraati الnubuwati ila الru'ya الsaalixa waxyaabaha nabinimada iyo haybka iyo waxyiga lagu ogaado akhbaar اlhaybka wax kama hadhin oo dhab oo saadiqa ila ru'ya saadiqa yaraha alcabdu الsaalixu addoon wanaagsan uu arkahayo aw turaa lahu ama loo arkay nabigu wuxuu inoogu sheegay axaadiid kale aakhiru zamaanka riyooyinka riyooyinka ay ruuxa muslimka uu arkahayo inta badan beenba ma sheegtaba fi aakhiri zamaan fii akhir zaman haddii la gaadho rooyooyinku ruuxa muslimkae uu arkahayo ee saalixa ah waxaa weeye inta badan beenba ma sheegto sidoo kale haddii nin walba runtiis iyo beentiisa ku xidhan tahay riyadu waa baab gooni cilmi goonaa ah weeye daraasaad gooni ruux walba markuu adduunka joogo ee uu taagan yahay hadduu been low ahaa riyadiisuna way been badantah waxaa laog yahay haddaad runlow saadiqatan riyadaadu way run badantaa inta badan midda kale haddee waxaa la rabaa inaan laysku khaldin qarowga iyo dhadhabka iyo iyo riyada xadiidu nafsiga iyo ciyaarta shaydaanka ugu ciyaaray ee uu ku laagayo in riyo la moodo waa mushkilo wey imaanu saaxiiba inbaa aruur walba kugu soo galli hadda wuu maqan yahay riya arkaygu ku leeyahay waagi dambaan isku rafaadn waxaa dhi wadaadow waxaadu riyo meehe waa qaru waa qarcigu ay wuxuu wax riyo weeye marka dambe kitaab baan u timi kitaabka bal akhriyo waxaadu inuu riyo yahay iyo inuu inuu inuu qarow yahay siaad u kala ogaato dhowr bal marka iga maqnaa buui wixii oo dhan aan toban sano soo waday qarow bay ahaayeen <laughs> marka baashu waa in la kala fahmo nabigu waa inoo kala sheegay calayhi salaatu wasalaam riyada ee dhabta ah iyo xadiidu nafsiga iyo qarowga waxaaso dhan waa in la kala sooco wey ayb uma dakra wuxuu sheegay ismaaciil bnu jacfar wuxuu sheegay bimili xadiii sufyaan xadiidka sufyaan bnu cuyane hadda aad soo marayseenoo kale uu sheegay xagga lafdiga iyo xagga macaanidaba xadaana abu طaahir idan xadiidkii cabdulahi bni cabaas intaasuu imaamku kaga baxay oo asalka baabka uu ku bilaabay oo ahaa in nabiga laga reebay inuu rukuucdii sujuudda ku waxa muslimiina waad ka reebantihiin xageen ka qaadanay wain allaha amara biاlmu'miniin bima amara bihi اlmursaliin waa masale ijmaaciya wixii ambiyada la faray ilaahay ummaddiisa iyo muslimiintana waa faran yihiin ilaa bidaliili takhsiis in la helo nas gooni ah oo hawsha khasiisa min khasaa'is alambiya ka dhigahaya mooyeen wax walboo suubanaha la faray innaguna waa farannahay wax walboo nabiga laga reeba waa ka reebannahay daliil gooniay u baahan tahay marka nabiga gooni loola baxayo calayhi salaam khaalisatan laka min duuni mu'minin loo baahan yahay اl waa maxay waa stiwaaء الnaasi fi اlaxkaam الtakliifiya bashar oo dhan inay ku siman yihiin axkaamtaa weeye rag iyo dumar lab iyo waayeel ambiye iyo addoommaba xadaanii abuaahir xadaanii abuطaahir waa meelahay ka qaateen qolyaha odhanaya xadiidka nabiga marka la warinayo waxaa wanaagsan ka muslim ibnu siriin zuhri rag fara badan baa ku dhegan hawsha dhib ma lehe lafdigii in lagu wariyo ayaa laazima yaa xadiidka daliishada waxay leeyihiin nabigu asagoo og amarkan iyo nahyigan inuu ummaddiisa khuseeyo wuxuu ku soo tabiyey sidii loogu sheegay alaa wa innii nuhiitu nuhiina ma dhihin waa layga reebay mar hadda aniga laga reebay idinkuna waad ka reebbatiin xagga ha looga sii qaato laakiin siiqadii buu nabigu ku tabiyey cali baa dhaqanka asagu lahaa isticmaali jiray hawluu og yahay in asxaabtoo dhan iyo muslimiinba u taallo hawsha ay u taallo ayuu wuxuu dhihi jiray anaa layga reebay idan dhihi maayo waa laydinka reebay dhaqan buu u lahaa wayna iman doontaa xadaثnي abu طاahir أحmed بن cmr وxarmلة بن yaحyى qال أخbarna cabdالlah بن whb cabdالlah بن whb بن mسلم الqرشي mولاهم عن يuنس yعnي بن يزيد buu ujeeda alayli عن بن شhاب الزهري qال xadaثnي إbrahيم بن cabdالlah بن xunayn alhاشhمي mولاهم أna abaahu aabihi cabdالlah بن xunayna xadaثa wuxuu u sheegay أنhu samc cلي بن abi طالب inuu maqlay qaala cali oo yidhi nahaanii rasuul الlah rasuulka ilaahi baa iga reebay salى الlah عalيه وaلي وسلم an aqra'a inaan akhriyo qur-aanka raakican anigoo rukuucsan aw saajidan ama aan sujuudsan idanta maxay kuu caddaysay nabigu suura ma dhin waxaa layga reebay aniga calina muxuu leeyahay anna waa layga reebay ila nabiga wuxuu ku yidhi ha samaynin laa taqra'a alqur'an waanta raakicun aw saajid nahyigii marka sidiisiibu usoo gudbiyo wuxuuna og yahay muslimiintao dhan bahawsha inay u taalo dhaqan buu u lahaa nahaani nabiyu nahaani nabiyu walaa aqulu nahaakum nahaani an atakhatama bidahab someedna soo marin sunankeennu ku soo marray iga reebay idin odhan mahay wuu idinka reebay muxuu kaa reebay inaan fargashi ka dhigto ku faraatiyaysto dahabka dahab macaali basaa loo diiday base raggo dhan baa laga reebay yani wuxuu rabaa inuu siiqadii uu caddeeyo lafdiga nabiga soo guuriyo riwaaya bilmacnaa buu ka leexanaya xadana abu kuray mxamed bn cla xadana abu usamata xamaad bn usama can اlwaliid yacni wuxuu u jeedaa imaamku ibn kaiir almahzumi اlqurashi xadaanii ibraahim hadda marka waxaynu maraynaa eh, waliid oo mutaabacayn ibn shahaab xadiikan sanadkiis waa laisku khilaafi doonaa marka muslimna ariiqan hadda horuu rajixi doonaa sida muuqanaysa marka uun si fiican u fiiriye xadii cali baynu oo shaahidaan uu u keenay kii hore ibn cabaas buu markaati kacaya marka isagaa laisku khilaafi duruqdiisa hadda waxaad soo martay ibnu shihaab can ibraahim bni cabdillahi bni xunayn iyo xajiya yaa ku xigay waliid ibnu kaiir can asna ibraahim bni cabdillahi bni xunayn ka bni shihaab الzuhri أنhu samica inuu maqlay buu sheegay cali bn abi طal yaquul asagoo linahaani rasuul الlah rasuulka ale wuxuu iga reebay can qirاءaة الqur'aani qur'aanka akhrintiisu iga reebay wa ana raakicun anoo rukuucsan aw saajidun ama sujuudsan waxadaanii abu bakr bn isxaaq baa ii warramay qaala ahbarna bn abi maryam saciid bn abi maryam ahbarana maxamed bnu jacfar maxamed bnu jacfar waa ismaaciilkii hore walaalkii md بن jacفar بن bkيr الأnsاrي زurقi iyo ismaaciil بn jacفar waa walaala ah أhbaranii زayd بn ismaaciil baana caan ah agga riwaayada lafturkiisu waa imaam أhbaranii زayd بn أslm الcadw can إbrahim بn cabdالlah بn xumayn can abihi can cali بn abi طاalib haddana waa زayd بn أslm oo mutaabacaynaya waliid iyo ibnu شihaab can cli bn alib radi allahu tacaala canhu annahu qaal nahanii rasuul lah rasuulka ilah baa iiga reebo ii diiday can ilqira'ati fi اlrukuuci wاsujuud qur-aan akhriska rukuucda iyo sujuudda gudahooda ah walaa aquulu odhan mahayo nahaakum ay lafdan wain kaana nahaakum macnan sax wey walaa aquulu nahaakum lafdan wey siiqada iyo lafdi ahaan buu nabigu idinka reeba melihi duuduu nabiga idinka reeba macno ahaan oo waa u taallaa kii haweenkii nabigu baycad uu ka qaaday ugu yidhi inamaa qawli limra'atin waaxidatin ka qawlii limaati mara'a xadiikii saxiixa ah sunanka ad ku marteen hal haweeney wixii aan faro waxay ka dhigantaha inaan faray boqol boqolku xataa waa iskaga waa iskaga qabsi waa maxay dumar oo dhan inama nisaau shaqaa'iq rijaal walaa aquulu nahaakum lafdan weeye laa macnan wain kaana nahaakum macnan taasi waa masle ijmaaciyo morla cinda ahli اlcilm waxba lagu sii mashquuli maayo imaamkuna marka wuxuu rabaa keliya inuu xuruuftii siiqadii iyo weedhi nabiga uu tabiyey nabigu u sheegay keliya uu soo tabiyey <clears throat> yaa marka khilaafi doona dariiqa hadda aad soo marteen saddexdaa imaam rag badan baa raacay oo lix kalo baa raacaysa toban xaafid baa dhaqankan maraya oo kulluhum can ibrahim bn cabdillahi bni xunayn can abihi can cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu idan hadda laakiin imaamku wuxuu ku gaabsaday ibnu shaab azuhri oo meel loo dhaafa aan jirin zayd ibn aslam alcadawi oo asaguna min aiqaat aimmat اlkibaar ninka la yidhahdo weli ibnu kaiir o asaguna aan dab yarshadaynin saddexdaa waxaa khilaafi doon wadaadda soo socda oo waxay meesha gelin doonaan bayna cabdullahi bni xunayn iyo cali ibn cabaas bay gelin doonaan ibn cabaas bay gelin doonaan qaybo ka midana cali bay goyn doonaanba oo xadiidka xadiid abdibn cabaas bay ka dhigi doonaan marka ninka cali goyana waa khaldamay waa hal wadaad waa iman doonaa wuu u maadaama riwaayada ay u liidato muslim wuxuu ka dhigay midda u dambaysa nimanka marka cabdulahi bn cabaas meesha geliyey iyo nimanka gooye xadiidka ka dhima xadiidii cabdilaahi bni xunaynin can cali bn abi aalibin ka dhigay waxaa badan nimanka ibn cabaas aan sheegin fii xadiidi caliy saa darteed buu daara qudni tatabuciisa e- e- wuxuu yidhi waman asqaطa ibna cabaas ayaa akaru wa axfad waa runtii maxaa yeele ayagaa axfada walidaalika muslim ku bilaabay muslim wuxuu ku bilaabay waa inaga soo maray muslim ida stawcaba uruqa bada'a bilasaxi faalasax somayna soo maray ayib nasaa-ina waa ina soo maray ariiqa mukhaalifa ida stawcaba uruqa bada'a biladcafi e- faladcaf buu ku bilaabaa saxiixuu u dambaysiiyaa laakiin muslim asagu markuu duruqda jamciya wuxuu ku bilaabaa haaliban xadiidba xadiidku ka xoog badan yahay sanadba sanadku ka qiimo badan yahay ka munakuliya buu hormariyaa marka waxaad moodaa daaraqudniga hadda muslim inay wada socdaan qaabkii muslim hadda u dhigay ragga khilaafe marka waa kuwanaa xadaثna زu بن xرب وإسحاaq بن إbrahيم قال أخبرنا أبو cاmر الcقدي واسمه cabdالملك بن cمر waad garanaysaa قال xadaثna داوud بن qays الفراء xadaثna إbrahيم بن cabdالله بن xunayn عن أbيه عن بن cabاasi عن علي soo ma aragta horaa waxaad isku oyday إbrahيم عن أbيه cabdاللahi بن xunayna عن علي عن رasuل الlah صلى اه عليه وسلم huna iبن cabaas ba hadda daawuud iبن qays baa meesha geliyey مkhaaلفا liman yuu khilaafay wliid iyo zayd bn aslam iyo ibn shaab الzuhri marka qurطubi iyo qaadi ciyaad iyo nawowi iyo fuqahaa اlmuxadiثiin aw fuqahaa اlusuuliyiin aw muxadiثi اlusuuliyin haddaad tidhahdaba ee ariiqa mutaahiriin ayagu waxay leeyihiin culays malahawsho waxaa dhici karta he waxaa dhici karta wadaadkan cabdullahi ibni xunayn ah waagi hore xadiidka ibni cabaas buu ka qaadan jiray can ibni cabaasin can caliyin ku qaadan jiray waagii dambuu sayidina cali yuu helay markaasuu iska daayey hadda marka ninka ibni cabbaas sheega waa min baabhe almasiid fii mutasil اlasaniid ninkii gooyena waa riwaayadii dambe qaabkaas ay u naqaashaya laakiin xadiisu ariiqadoo taa waa ka duwantahay muslim saa wuu khilaafsan yahay marka wuxuu le in ariiqan dambe u macluul yahay oo sawaabku uu yahay isqaau ibni cabaas fii xadii cali aan la sheegin maxaa daawud bn qays ooma dhigmi ragga asaga ah hal nimoo ka mid ah ooma dhigmi karo waa nin iqoo imaama ah, ilaa annahu laa yucaadilu axada min aiqaat saddexdaynu soo sheegnay mid ka mida ah. xadana yaxya bnu yaxya atamiimi anaysaaburi qaala qara'tu calى maalikin abi cabdillahi imam dar alhijra can naaficin mawlana cumara waxadaanii hadday marka hawsha cuslaan doontaa markuu naaficiida meesha soo galaan bay hawsha cuslaan doontaa mooye daawud looma dahe waxaad dhanay ciisa maxbaan ka booda xaha xad inaad garanaysaan bay la tahay waan iskaga tegaya waan gaabsanaya ilaa hadda la soo baraya waxaad dhanay ciisa bnu xamaad almisriyu akhbarana leyt bnu sacad can yaziid nabi xabiib almisri idan naafic iyo yaziid nabi xabiib almisri asaguna raggii cuscuslaa ah waa labo xaa waxaadna haaruun qaala iyo muslim weeye haaruun ibn cabdillaahi albaqdaadi albazaaz cabdillahi bn marwan qaala xadana ibn abi fudaykin wasmuhu maxamed ibn ismaaciil ibn abi fudayk in badan baa soo marteen qaala xadana daxaaq ibn cuثmaan alasadi daxaaq yaziid bn abi xabiib naafic saddex baad haysaa qaala muslim wuxuu uhi waxadana almuqadamiy wasmuhu maxamed bn abubakr ibn cali almuqadami mashhuur bilaqab xadaana yaxya ibnu saciid whuw aaan ibnu saciid alqaطaan can ibni cajlaana moxamed ibni cajlaan afar baad maraysa xadaanii haaruun ibnu saciid alayli xadaana ibn wahb bn cabdullah xadaana usaamatu bnu zayd allayi usaama bnu zayd ibnu cajlaan daxaaq yaziid bn abi xabiib naafic shan baynu maraynaa waxadaana yaxya bn ayuub almaqaabiri waqutaybaة bnu saciid wbnu xujn cali bnu xujar asacdi qaaluu jamaacada xadidna ismaaciil yacnuuna jamacadu waxay u jeedaan saddexdaa dambe ibna jacfarin abi kaiir azuraq اlansaari ahbarani muxamed wahwa ibn camr muxamed bn camr ibn calqamat bn qaas alleyi muxamed bn camr kuda raggii hore ahaa shantii hore lix soo ma aha bala socoto qaala muslim wuxu uhi waxadina hanaad ibnu sari abu sariya alkuufi عبد بن سليمان الكلابي عن محمد بن إسحاaq كل هؤلاaء محمد بن إسحاaq toddoba ku ya soo ma toddoba كل هؤلاaء intaasu dhacaan إبراهيم بن cabدالله bn xunayni can abiihi can caliy soo maarata muslim wuxuu dhigahayo ayib wuxuu leeyahy kul inta waxay raaceen ragga hore saddexdaa bay la socdaan wey saddexdii ibnu shaab aلzuhri wliid iyo zayd bn aslam yaa khilaafa raggaas culummada waaweyn ila aaaq bnu ajlaan daxaaq ibnu cumaan alsadi iyo moxamed bnu cajlaan almadni ood soo marteen ayaa khilaafay fainahumaa zaada waxay kordhiyeen can ibni cabaas marka eh, riwaayada hore marka daawud daawud ibnu qays alfaraa tartiibka fanniga wuxuu ahaa in la keeno gadaal la geeyo aniga marka shaksiyan waxaan ka shakisanahay dikru bn cabaas fii xadiii daawud bn qays inuu wahm yahay inuu wahm yahay lan dhaqanka muslim laguma yaqaan raggaas saddexda ah markuu israaciyey riwaayada daawuud laba mid un weeye inay jamacada dambe raacdo oo daxaaq ibni cumaan iyo uu raaco ibn cajlaan oo meeshooda lagu keeno inuu daawud jamacada la socdo daawuud marka hadduu jamaacada hore la socdo in la raaciyo la daba dhiga waa sax oo sida hadda u qoran laakiin ibn cabaas baa meesha ku jira xoogaa marka wakhti badan bay maanta iga qaaatay wax wadaado ishaarana ma arag laakiin dareenkaani weli waa qaba ayib dareenkaa weli waa qaba atartiib alfani muslim lagu yaqaano waxay ahayd riwaayadu daawud bnu qays alfaraa in gadaal la geeyo liannaha waxay kordhisay ibnu cabaas bay sanadka gelisay kamaa facala daxaak wabnu cajlaan ma tahay mise maaha ya wbitaali waxaa kaloo ku jirta oo sax ah daxaaq iyo wuu sheegay ninka la yidhaahdo ibn cajlaan inay ibn cabaas kordhiyeen muxuu daawud u sheegi waay marka hawshaasi dareenka waa qabaa bal soo baadha laakiin wax iga fujiya ma arag wadaadihii intaan arin karsa laba sax ka badan maanta iga qaadatay laakiin waa intaa waa tabartayda dareenkaas meel ku qora insha alla ila daxaaq wbna cajlaan fainahumaa zaadaa waxay kordhiyeen oo yidhaahdeen can ibni cabaas bay ku dareen can caliy can nabiy kulluhum qaaluu isku soo dar ninka ibni cabaas ku daray ninkaan ku darinba kulluhum qaaluu waxay dhaheen nahaanii nabigu wuxuu iga reebay can qiraa'ati اlqur'aani wa ana raakicun walam yadkuruu ma aysan sheegin fii riwaayatihim kuwan dambe jamaacadan dambe annahya canha fi الsujuud annahya reebid laska reeb canha can اlqiraa'ati fi الsujuud kama dakara الzuhriyu waziid bnu aslam wlwaliid ibnu kaiir wadaawud bni qays idan wuxuu ku mashquulay keliya khilaafkii lafdiga ahaa matnigii muusan sheegin ziyaadada isnaadiga ah oo ibn cabaas oo ma tirin muslim ilaa labada daxaag ibn cajlaan tartiibkii faniga uu khilaafay isagoo markuu sheegay sheegay daxaag iyo cali ee cafwi maxamed cajlaan keliya sheegay dareenka marka waa jira dhib ma laha marka maxamed ibn shaab الzuhri iyo zayd bn aslam iyo wali bnu kaiir iyo daawud bnu qays iyagu riwaayadooda waxay ku dhammaystiran tahay lafdiga oo dhammaystiran النهي عن القراءة في الركوع والسجوud معا wadaadahan dambe waxay ku gaabsadeen keliya النهي عن القراءة في الركوع sujuudda ma aysan sheegin kuwaan dambe kuwaan dambe maxay kordhiyeen xagga sanadka ضaxaaq ibn cajlaan baa sanadka ku dara ibn cabaas wadaadaha kalena kuma darin oo daahirku ay tahay xataa daawuud muusan sheegin ibn cabaas ma sheegin ay tahay daahirka muslim uu qaabku u niqaashayay dhib ma laha xadiidku marka qaybta horaa maxfuuda cinda ahli lcilm muslimna sidaasuu ku socdaa sidaasuu ku socdaa haddaad ka dhigto marka sida nawowi iyo kayrkii ay dhaheen waagii horena ibn cabaas buu ka qaadan jiray kadibna sheekhiisi buu helay kadibna cali buu helo waa iskaga tegay waa ariiq la yaqaano ku badan muxadiiinta laakiin marka cilalka la marayo waxay u baahan tahay hawsha ayada ah markaad eh, qaabka u awilayso inay isu dhow yihiin ragga iskhilaafay xagga xifdiga iyo xagga cadadka maalan hadda isuma dhow raggi marka eh, eh, laama cala markan oo kale cinda annuqaad markan lama jamciye tarjiix baa la maraa jamca waxaa la aadaa markuu mutaqaarib yahay labada ariiq labada waj isku dhow yihiin dhaqankaasay u badanyeen muxadiinta waaweyn laakiin ibnawowi isagu wuxuu ku socda calaa ariiqat اlusuuliyiin wاlfuqaha اlmutaahiriin la calaa ariiqat lmuxadisiin iska ogaada kulligood baa sidaa aada kulligood ragga kitaabka sharxay hal imaam mooyaanoo kitaabkiisa weli aan nahaynin waa fuqaha kulligood waa fuqaho qurطubi iyo qaadi ciyaad wadaadkan imaamu nawowi maxaa soo qabo wadaadka shamsudiin alqaadi alharawi ee ubi kulli israaci wadaadkii u horreeye ee muslimba ninkii ugu horreeye tataabtay ahaa ee abu cabdillahi kulligoodbu marka waa niman fuqaho usuuliyiin iyo fuqaha weyon ariiqadan aan ku ficnayn aan ku ficnayn fanniga nawiga ugu ron raxmat ullahi tacaala calayh wadaadkii marka qawaamu sunna asaga iyo wiilkiisubu way sharxeen kitaabka muslim odaygaa bilaabay dhaxduu kaga dhintay wiilkiisa dhammaystiray nimanka waa niman muxadiiina oo calaa ariiqati اlula weliba laakiin kitaabkoodii lama hayo bukhaari bay sharxeen o dhammeeyeen lama hayo ashaaciro iyo hawl niman kale baabana haystaba ma aqaana kutubta ayadii mayagaa gubay talow garan maayo nawi baa wax ka soo guriya ataxriir fii sharxi saxiix muslim baa la yidhahdaa alimaam shekhul islam ibnu taymiya inuu haystay baan umayn kitaabka lanna nuquul daqiiquu ka soo guriyaa fi kitaab aliimaan wadaadka qawaamu sunna alimaam alkabiir markuu mar imaam ibnu taymiya uu soo guriyaa aqwaashiisuu soo guuriyaa marka ma can ariiqi nawi buu ka soo guuriyey mise si toosuu kitaabka sheekhu u helay ma sheegi karo ma sheegi karo qawaamu sunna waa taqaananka iskala weeye alxuja fi bayaan اlmaxaja min siyar الsaalixiin almaghaazi wasiyar kutub dhan baa loo daabacay wiilkaa iyo odayga iyo aabbihiiba wiilkiisaba ayb waa niman muxadisiina oo salafiyiina oo caqiido wanaagsan ayb nimanka kitaabkoodii lama hay bukhaarina way sharxeen kanna way sharxeen wayna dhammaystireen almuhim waxaa weeye sinaaca alxadiiiya a'immada hore ka qaado juhuudda dambe mutaakhiritana kaalmayso laakiin inay manaahij kale jirto ogow manaahij inay kale jirto ogow raggan dambe mutaakhiriinta ninkii u horeeyey ee bilaabay altafriiq bayna manhaj اlmutaqadimiin wاlmutaakhiriin fii naqdi اlxadiiث waa ibnu daqiil ciid wey dahabi iyo raggan dambe asagay ka qaateen muqadimada kitaabkiisa sharxulimaamku ku caddeeyey kitaabulimaam buu ku sharxay ariiqat اlusuuliyiin wاlmutaakhiriin wاlfuqaha inay gooni tahay ariiqat اlmuxadisiinna ay gooni tahay isku naqdi aan la ahayn fanni walbana ninkiisa looga dambeeyo ayib uu kaga fiicnaa asagaa de muxadita caalim ah waxadaanaahu waxaa kaloo xadidka noo tabiyey qutaybat bnu saciid damiirka xadaanaahu waxaad u celin xadiidka can xaatim bn ismaaciil alcabdi can jacfar bn muxamed albaqir jacfar albaqir jacfar bn muxamed bn cali bn abi aalib ood garanaysaa jacfar albaqir wey can muxamed bn munkadir can cabdillahi bni xunaynin can caliy bn abi aalibin walam yadkur muusan sheegin fi sujuud ariiqan dambe yuu xoojinaya ariiqan wuxuu xoojinayaa nimankii riday ibn cabaas meesha ka saaray oo maxamed munkadir baa wuxuu mutaabacaynaya ibraahim ibrahim buu mutaabacaynaya ibrahim ibn cabdillahi ibn xunayn can abihi soo ma ahayn ibrahim buu mutaabacaynaya idan laakiin wuxuu ku gaabsadaa asagu annahyu can alqira'ati fi rukuuc ariiqu u daciifsanaa cinda muslim uu dambaysiiyey oo hadda asagu meel kaleu aadayba waxaadaanii camn cali alfallaas ninka la goy noqda hadda waa nin jabaroo xaafida mutqin ah ayib xadana maxamed jacfar qundar alhudali xadana shucb xajaaj can abi bakr ibni xafsin ibni cumara الزهري المدني أبو بكر مقعيس عبد الله بن عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع لا يذكر في الإسناد عليا طيب عبد الله بن حنين عن ابن عباس عن علي علي بن anahu an cabaas anahu qa ibn cabaas inuu nuhiitu waxaa layga reebay an ara nuhiitu had cidda ka reebto waayo nabigaa ka reebay wey an aqra waana raakicun laa yadkuru camrun laa yadkuru laa yadkuru faacilkeedu waa wadaadka muslim sheekhiisa camn cali alfallaas laa yadkuru camrun ma sheegin fi lisnaadi ma sheegin caliyan kuma sheegin lannu axad kaloo mutaabacaynayo ama ku raacay midna ma jira mogta waa sanad madax bannaan kanad oo cusub marka laa yadkuru camrun alfalaas fi isnaad caliyan kuma sheegin wuxuu ku gaabsaday nuhiitu an aqra'a marka midkaasagu meeqa mukhaalafo ku jira caliga dharnaal isku istuugooyeyba waxaa laga niqaashi ibn cabaas ma sheegan yahay mise ma sheegane maxaa timidba cali ma sheegan yahay tagtayba cali ma sheegan yahay meeshii laisku hayay ibn cabaas ma la sheegaa mise waa la gooyaa iyo asagu la yimid marka horebaada u daciifsanee meesha ku timid ayib almuhim khulaasadu marka waxaa weeye hadyiga nabiga calayh isalaatu wasalaam ku saabsan inaan qur-aanka lagu akhriyin fi sujuudi wاlrukuuci ha la baahiyo ummadda hal idinkuna iska ilaaliyo wadaadaha qaarkood waxay leeyihiin waxaa la diidan yahay sujuudda iyo rukuucda in qur lagu akhriyo adoo qur ka wada adoo qur ka wada haddii aad ducooyinku qur soo urursato oo sujuudda ku akhrida dhib ma maxaa yeele qasadku waa muair qasadkii ujeeddadii niyadaadu waxbay saamaysaa waxbay badashaa shay fal dhan marna gaalnimo ka dhigtaa marna islaam ka dhigtaa haddaad sanam u sujuuddo gaal baataa lagu leeyahay haddaad alla u sujuuddona muslim baatay iimaan mumin baa lagu leeyahay maxaa kala bedelay falki waa hal fal intaad soo kacday oo jilbaha dhulka dhigatay ba halkaa qiimahabaa dhulka aad dhigtay falka meesha ka dhacay waa hal shay waa isku mid mata mise maaha kana allu u oo uu doonayaa inuu u sujuudo aduguna ilaahay hayrkiibaad doontay inaad u maxaa kala badel labada ficil xukumkoodii maxaa kala badel labada fal qasadka niyada marka waxay dhanimanyaa niyadu iyo qasadka howlo badan bay qabataaye sujuud iyo rukuucda qur waa lagu akhrinkaa laga wado duco iyo adkaar looga jeedo kala diidan yahay midka qur-aan laga wado wey awlahaalaftirkooda ma xume laakiin in laga fogaado walow suuratan lanna baab alcibaad marka la marayo shareecadu waxaa maqsuud ah inaan shaygii nahyiga lagu dhicin walow suuratan waka nabigu inoo diiday inaan alla u sujuudno la caabudno xilliga qoraxdu ay soo baxayso maxaa loo diiday inagoo ilaahay caabudayno alla u sujuudaynaa nabigu yidhi hawshaas saanna u mushrikiinta iyo gaalada ilaahay shaydaanka caabuda idan qasadku meelaha kole ma galee meelaha kale cibaadaadka ka laga ilaaliyo cibaadaadku meeshuu nahyiga ku yimid walow suurata nahyiga waa laga fogaan la waafaqi maayo lagu dhici maayo haddana halkaasay ka buskiciyeen culays ma laha aduun bala laga digtoonaado baabu maa yuqaalu fi rukuuci wasujuud wuxuu yahay adkaarta lagu akhrin lahaa sujuudda iyo rukuucda xadaana haaruun بن معروف المروزي وعمر بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عم حارث المصري عن عمارة بن غزية المازني عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي سمي وانين مقعي طيب أنه سمع أبا صالح بن مقلي أبا صالح عفوا ذكوانا يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nabigu wuxuu yihi aqrab ma yakuun اlcabdu min rabbi wa saajidun faakir اducaaءa abu hurera xadiidku xadiid qiimo badan weeye aqrab ma yakuun اlcabdu xilligu addoonku u dhow yahay min rabbi rabbigii ogu dhow yahay wahwa saajidun asagoo sujuudsan wey ee faakiruu badiya adducaaءa la bariga badiya xilligaad alla ogu dhowdahay ee ilaahay subxaanaه wa tacaala wahada waa maxay waa qurbu min alcabdi laa qurbu min allahi ilى اlcabd tan waa ka duwan tahay qurb اlcabdi ilى اllahi wey qurb الrabi ilى cibaadihi waa masalo kale oo meelo kale ku timaada aqrab ma yakuun اlcabdu min rabbihi xilligaad alle ugu dhowdahay eed u addoon saxa aad tahay ee isbahaanbihinayso ee ducada in la aqbala aad qarka u saarantahay oo markaad sujuudsan tahay ducada badso faaktir الducaa ducada badiya ducadana ha u qaadanay tii ahayd ducaau masalatin faqad ducaau hanaaءin wacibaadatin wamasala kulli badi waliba markaa rabto ducada in laga aqbalo ilaah waa artaa waxaysi lagama bilaabo waa la soo arartaa waa la soo arartaa ilaahay baa la soo faalla ammaana subxaana wa tacaala ducada ammaanta rabbi baa la soo badiyaa ee nabigaa lagu soo salliyaa markaa hawsha diyaariso ayaa hawlahaada yararkaa la tuurtaa marka baashu aadaab u baahan tahay aadaab bay u baahan tahay addaawa dawaa kitaabka la yidhaahdo buu aad hadlay alimaam ibnu qayim muxuu kaloo kaga hadlay alwaabil usayib ducada arkaanteeda iyo shuruuddeeda iyo howlaha lagu ajiibiyo hal aad u ahriya waa lassoo habeeya baal habaysan baa lala yimaadaa ayb marka hore waa inaad istikfaar ku bilowdo toobadkeen toobadkeen baa lagaa rabaa ilaahayow dembigii hore iyo kii dambe iyo ku aan oghaya ku aan ka toobad keenay midaan garan iyo midaan garanayn xaq aad leeda iyo mid aadam horta soo hof lanna waxaa la yidhi atakhliyatu waa qabla aلtaxliya in laysfaaruqiyaa ka horayso horta wix in la nashnaasho oo la qurxiyoo la bilo ayb ba horta malaxda kaa buuxda iyo urugtan iyo maashan iska daadi waxaana iska dhaq kadib markaa ilaahay la hadal faakir ducaa alla bariga nabigu waa inoo subaan sl nabigu waa inoo khayr miiray ducada xilligaasaad ilaahay mudantihi inuu naga aqbale badiyo wa min uma ay isku khilaafeen in ducada in sujuudda la dheereeyo iyo in istaaga la dheereeyo kee fadli badan salaad haddaad tukanayso inaad sujuudda dheerayso oo sujuudda aad ilaah ugu baridood adkaarta ku baridood ku daahda sujuudda iyo inaad iyaamka dheeraysood qur-aan badan arida kee fadli badan bay isku khilaafa uahadu wadaadda waxay idhaahdeen masalada waa masale ijtihaad u baahan nasna ma hayno masale nas u baahan ijtihaadna waba kama qabta inaga daayay axmed iyo hayrkii waxay dhawaan ka tawaqufayna fuqaha waxay idhahdeen maya oo maalikiya xanafiyada iyo u badan iyo jamaaca min alxanaabila waxay dhaheen waxaa fadli badan sujuudda sujuudda xadiidkan ay ku dhegeen maxaa ka dhalan bay min baabin laazim bay deliishay ikaaru ducaa'i yastalzimu tuula sujuud ducadoo la badiy waxaa ka dhalanlaya sujuudoo dheeraata oo ka dheeraata qiyaamkii hawlihii kale nimanna waxay dha may xadiid nasaaban haynaaba istaaggaa fadli badan salaadu qiyaamka inuu dheeraado maxaa yeele afdalu salaati tuulu lqunuud wاlqunuud huna tuulu اlqiyaam riwaayaad kalaa fasiray nabiguna taasuu dhaqan u lahaa albaqariya aalexma anisu nabigu cudun jira oo sii dayn jiray ayb sujuuduna had iyo goor waxay ka yaraan jirtay qiyaamkiis iyo rukuucdiis shaafic baa halkaa isagu maray iyo jamaca min alfuqahaa shaafic baa inuu gar leeyahay inuu gar leeyahay waad moodaa nimanna waxay dhahaan kala qaadna salaaddu hadday salaad habeen tahay istaaggaa fadli badan duul qiyaam hadday salaad maalin taha oo dharaar la tukan hayena sujuuddaa fadli badan sujuuda ha la badiyo nimanna hawlahooda ma sahlano waxay dheheen salaadahan dhaadheeraad aragteen nabigu uu sii dayn jiray ee istaaggiisu salaad habeen bay ahayd midda maalinka waa in la yareeyo qiyaamkeeda laakiin sujuuddeeda la dheereeyo nin waxay dhahaan kala qaadna nin xisbi iyo wardi akhrisanhaya oo qur-aan meel u taagan yahay nin iska aw aho salaadaha naf ka daayaya isagu ninka awa isagoo allowsahala sujuudda habadayay dhaheen ninka laakiin qur-aanka inuu xifdiyo rabo qur-aankan ku cibaadaysanaya qiyaamka waa inuu badiyo toban jus iyo shan jus iyo sabax ka sii daayo niman beel buu ku dhuftay almihim nin walba meesha u macaan nin baa sujuuddayo ugu baxdaa ninna istaagga ugu baxdaay ninba meeshuu xoogu ku fahmaysanayo ha ka sii daay ilahna la barya muhiimaddu muhiimaddu waa intaas waxadatna abuaahir abuaahir magacii baad tidhaahdeen axmed bn camr ibn sarx waa akaru shaykhin eh, ibn khusayma abubakr eh, ibn isxaaq waa saxiixiisa ninka ugu axaadiis badan baan umila asaga qutayba inay yihiin xadana abuaahir beejkaad rogtoba saxiib ibn khusayma shan goor lix goor buu kusoo noqonaya ayb marka ah, muslimna waa ku badan yahay sunanka inaad ku aragtaan waa naadir nasaa'i baa riwaayaad fara badan ku leh intooda kale waa ku yaryahay ragna kama wariyama sheekhba oo ma aha wayunus bn cabdillah al asadafi cafwan almisri qaala waxa labadaa imaam ahbarana ibn wahbin cabdullah ahbarana yaxya bn ayuub ninkan yaxya bn ayuub almaqaabiri miya may haafiqi wey haafiqi in badan baa idinka soo degay yaxya bn ayuub alghaafiqi almisri halkaa ninka dhaca waa ninka wadaadka yaxya bn ayuub almaqaabiri waa sheekhu muslim sheekhu muslim caawana dhowr goor baynu soo sumayna soo marni yaxyaas mar inaan soo marno waa hubaa asaanida badnayd xadana yaxya bn ayuub almaqaabiri xadana ismaiil bn jacfar bayna ku soo marray ayib marka waa dabaqadaad ku ogaanaysa can cumarat bn khaziyat almazri can sumay mowla abi bakr can abi saalix dakwaan can nabirut radi allahu tacala canhu an rasul sal slam kaana yaquulu fii sujuudihi nabigu sujuuddiisa wuxuu ku odhan jiray allahuma اkfir lii danbi kulahu sujuuddu ku odhan jiray imaamku marka laftirkiisu subxaana rabbi laclaa saddexda markaan ku dhufanno hal mar oon gashanno allahuma rabi qfir lii waa inuu noo soo reebo reebin waa dhiba moogta ayib hawsha cabdinuur baan ka rabnaa allahuma kfir lii dembi kullahu ilaahu dembigii oo dhan ba ii dhaaf diqahu wajilahu kiisa weyn dembigu kala yaryahay waa kala weyn yahay dambi ilaahay laga galo shirki iyo kufri ugu weyn ambiyaduna waa macsuumuuna can dalika bilijmac ahlulbidac iyo ahlu ambiya kufri iyo shirki macsuumin bay ka yihiin kuwa iyagu gaaloon islaan ahayn iska daa oo islaan sheegta qayb min alkhawaarij iyo qayb min alraafida iga daa dadka islaamka qumanaan ka hadlahayaa islaamka quman waxaan ujeedaa inta moorada ku jirta moorada ku jirta ayb kuwaasoo dhan waxay isku raaceen ambiyadu iyo rusushu inay macsuumiin ka yihiin oo ilaahay ka ilaaha ka dhowra shirki iyo kufri dembiga marka nabigu ka hadlahayo ama waa sakaa'ir ayib ama waa dunuub horoo qabla nubuwa ah kullahu dhammaantii diqahu kiisa yar diqahu ay qaliilahu wa sagiirahu wa jillahu dembiga weyn wa awalahu dembiga hore wa aakhirahu kii dambaba wacalaaniyatahu ka la muujistay ee bannaanka aan ku sameeyey wasiraahu ka qarsoon ee hoos loo dhigtay faq lagu samanfagaar lagu samayn allahuma kfir lii dembi kullahu diqahu wajillahu awalahu waaaakhirahu calaaniyatahu wasirah intaa keliya haddaad xifdido ood sujuudda ku dirsato wax hadda ka qiimo badan ma jiraan nabiguna waa loo dembi dhaafay ee waxaa weeye tashriican buu hawsha u samaynayaa iyo afalaa akuuna cabdan shakuuran buu u samaynaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadana zuhayr bn xarbin waisxaaq bn ibraahim qaala zuhayr wuxuu yihi xadana jariir meesha uu yidhi weeye isxaaq uu yidhi asagu akhbarana akhbarana dhaqankaasuu leeya way asagoo casaaq can mansuur bn muctamir can abi duxa muslim bn sabiix muslim bn sabiix can masruur bn alajdac can caaisha abi duxa wa mashhuura bikunyati aaan waad garanaysa qaalat caaisha waxay tihi hooyade kaana rasulla sl rsulka wuxuu ahaa yukthiru kii an yaquula inuu yidhahdo fii rukuuci rukuuciisa ku yidhahde wa sujuudi sujuuddiisa subxaanaka alla wadaa ceeb ka hufan wey ceeb iyo naqiiso iyo xumaan adaa ka hufan bimacnaa waxay dadka idabtadaran ee gaaladaa kugu sheegeen alla waad ka hufan tahay rabbana ilaahu rabbigaanaa tahay wa bixamdika mahadaada iyo nicmadaada alla ku dheehannahay oon ku nool mahad ilaahay iyo fadl ilahay baa lagu taagan oo ataa ku hadlaysaa allahuma kfir li allah ii dhaaf intan hore waa ducaau anaain subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika ducaau anaain weeye allahuma kfir lina waa ducaau masalatin ducaau masalatin ayib oo tooba haddaad tuntadhe laakin waa un su'aal inta hore waxaad dhihi karta waa ducaau cibaadatin ta hore tan dambana waa ducaau masalatin niman baa ilan qaabka isu daba dhiga yata'awalu nabigu wuxuu ku dhaqmahay wuxuu dabaqaya yutabiqu wey yata'awalu اlqur'aana qur'aanku nabigu fasiranaya markuu sidan leeyahay fasabbix bixamdi rabbika inta horuu nabigu ku filiye wey wastakfirun wuxuu ku filiyey allahuma kfir lii ayib yata'awalu ay nabigu yutabiqu اlqur'aan qur'aankuu dabagelayaa oo fasiranaya ta'awulkana waa tawiilkii camaliga ahaa ta'wiilkii camaliga ah wey kii bayaaniga ahaa ma ah xadana abu bakr abi shaybata abu quraybin qaala xadana abu mucaawiyata muxamed bnu khaasimi can ilacma sulaymaan can muslim ibnu sabiix abuduxa hadda aad soo marayseen wey abuduxa hadda aad marayseen can masruuq bn اlajdac can caaisha qaalat kaana rasul lah sal lay slam yukhir nabigu kii badyuu ahaa an yaquula inuu yidhaahdo qabla an yamuuta intuusan xijaabanin ka hor subxaanaka allaahuma subxaanaka wabixamdik allow hufnaanta allow maxaad ceeb ka hufan tahay mahadna aad leedahay astaqfiruka dembi dhaafaan rabbiga ku weydiisan wa atuub ilayk adaana kuu noqonaya dembi dhaaf baan alla ku weydiisan waana kuu laabanaya qaala waxay tihi hooyadeen qultu waxaan yaa rasul rasuulka ilaahayow ma haadihi alkalimaat weedhahan maxay yihiin allatii weedhahaasoo araaka aan ku arko axdadtaa inaad soo darrisiisay taquula aad leedahay duco cusub oona kugu arki jirin baa nabigoo beryahan kugu badae maxaa soo kordhay waa fitra bashariya weeye wixii soo kordhaba ee soo kordhaba sabab buu leeyahay cinda cuqalaa'i bani aadam ilmaha yarkee gudjirka ah isagoo halkaa fadhiya haddaad kelida ka taabato xagu fiirinhaya isagoon ku arkayn agu iirin agu iirin hadduu wax kale waa kugu dhagahaya adaa itaabtu ku heysee ku ogaada waxbaa soo daray waxbaa soo kordhay buu waxaa soo kordhayna oo falka wuxuu leeyahay sabab asbaabta haddaan fiiriyeyna waxaan adiga ahayn lama hayo kuma dhaafto wey waa fira bashariya fitra bashariya kursi uu leeyahay hadaad kaga fadhiisato wuu ooyahayaa wuxuu aaminsan yahay meeshan laba rux ma qaato ama waad iga kici ama waan kuu dayn mooye laba rux ma qaad u sheegay in maxal waaxida laba shaas ay wadan fadhiisan karin waa idan waa fiarka culumta dambe lagu dhiso w hadaad markaa sabsada noqotood wiinkarta maxaa soconay hooyadan marka waxay le nabi allow hawl baa soo kordhay wax soo kordhay baa jireen muxuu yahay nabigu waa sheegaya qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jucilat lii calaamatun astaan baa la yeelay alla ii yeela ummati ummadayda ilahay baa wuxuu yidhi ummadaada hadday gaadho nabi allow ajashaadi baa soo dhowee istikfaarta badi ilaahayna u toobadkee jucilat lii calaamatun fii ummatii idaa ra'aytuha markaan arko qultuhaa ducooyinkan baan akhrinaya maxay tahay ida jaءa nasrullahi wاlfatxu wara'ayta الnaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan fasabix bixamdi rabbika wاstaqfirhu inahu kana tawaaba ila akhiri suura ila suuradda dhammaadkeeda suuraة الnasr waakhiru suurati nazla min kitaab illahi kaamilatan sida raajixa suuradda u dambaysa iyadoo dhammaystiran la keenay bay ahayd yowma minaabay soo degteen nabiguu xajka joogay degtay siddeetan iyo dhowr maalod nabigu sii noolaa laba bilood iyo wax yar aayadaha laakiin soo degay u dambeeyey suuratow bay ahayd aakhiru suurati naزlat kaamilata waa suurat اnasri idaa ja laakiin ka suur ahaan iyo aayad ahaan dhammaystir towba ugu dambaysay iyo maaido maa'idda u dambaysa aayad ahaan iyo maya towba u dambaysa la isku hayaa dhimbal ama maaida ka dhig ama tawba ka dhig laakiin maaidi iyo tawba ayaadkooda isdaba socdeen marna waa soo bilowdeen laakiin suuratu nas yad way kaga duwan tahay hal mar bay timid iyadoo kaamila ah macnahaasaa la sheega dhib mala idan nabigu waxaa leey haddaad aragto nabi maxamedow idaa jaءa nasrullahi wاlfatxu wa fatxu makkata marka haddii la furto oy gaala jabto oy carab tusbax go-ay noqoto oo nin walba uu yidhah nabi allo waa toobad keennay oo reer daa'ifa u dambeeyey ay sanadka sagaal is soo dhigeen wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diinla afwaaja dadkuna diinka usoo galaan koox koox ummad ummad wafdi wafdi fasabbix bixamdi rabbika waاstaqfirhu innahu kaana tawaaban waa kii sayidina cumar oo ku imtixaanay kibaaru lansaari walmuhaajiriin iyo ibni cabaas wixii kala dhex maray waa ogtihiin ayb marka tiibuu nabigu ku dhaqmahayaa tiibuu ku dhaqmaya وxadaثnii mحamed بن raafici qala xadana mحamed yaحya بن aadam xadana mfضل بn mhlhl can acmr sulayman can muslim bn subayxin صبيح baa dhowr akhriyaan maynaya subayx baa sax can masلم بن أجدع can caaئiشha رضي الله تعالى عنها قالت ma rأytu nabiga mar sل sلم منذ نزل عليه ma ra'aytu ma arag النبي sل sلم منذ نزل عليه ilaa maalinku ku soo degay laga bilaabay idaa jaa walfatxu yusalli asagoo tukanaya ma arag salaatan salaad ilaa dacaa wuxuu ku baryi jiray subxaana rabbii wabixamdika allahuma kfir lii aw qaala fiiha salaada gudaheeda wuxuu ku odhan jiray subxaanaka rabbi allaw adaa hufan ceeb ka hufan wabixamdika mahadadaanoo ku dheehan allahuma kfir li allah ii dhaaf aana loo dhaafay laakiin laftirkeeda ducadaa cibaada ah allabarigaa cibaada ah dembigeeda ala dhaafa miyaan la dhaafina laftirkiisa cibaada low dhawaasha ayib xadaثnي محamed بن مثنى xadaثna cabdالأعلى بn cabdالأعلى الsاmي buu u jeeda xadaثna dاwud بn abi hindi way huna dawud بn abi hind can caamir bqariina daawud haddii la iطlaaqa caamirna daba taaga sheekh u yahay waa ibn abi hind nin kale maba noqdoba can masruuq alأجدع ibn اأجدع afwan can caaisha radi الlahu tacalى canha qaalat kana rasuul اlah yukhiru nabigu wuxuu badan jiray min qowli subxaana subxaan اllahi وbxamdihi astaqfir اllah waatuubu ilayh dembi dhaafan alla waan u noqonaya lanno dembi dhaafku iyo toobadu way kala duwan yihiin towbadu fal bay u baahan tahay istikfaartuna hadda qawl bay noqotaa inaad falki faraha kala baxdo waa towbo xataa adoon dhihin ilah ii dhaaf inaad falki faraha kala baxdo kana nadaamuto waxaa weeyaan waa towbo waa rujuuc can اdamb qaalat idanta midda tajau galana waa towbada istiaarta ma aha istiaarta lafdiga la timid ubay ku idhan tahay lafdigaad la timid ubay ku idhan yahay dad lafdi caama la timid iyo dad mid khaasa la timid ay u taal laakiin midda rujuuca ahee tajau uu galo cinda ahlicilmi waa towbada wa atuubu ilay allah u laabanaya qaalat faqultu ya rasuul allah qaalad waxay tii faqultu rasuulka ilaahyow araaka waxaan ku arkaa tukiru inaad badinayso min qawli dhihitaanka subxaana اllahi wabixamdihi astaqfir اllah waatuubu ilay faqaala wuxuu yihi khabaranii rabbi rabbigayba wuxuu ii sheegay annii anugu sa araa inaan arki doonaa calaamatan astaan fii ummatii aan ka arki doono ummat dacwa miyaa mise waa ummat alijaaba loo jeedaa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja umma dacwa loo jeedaa ahib wadaadana ummatulijaabay ku xambaarayaan faidaa ra'aytaha markaad aragta calaamadda nabi allow cafwan faidaa ra'aytuha markaan arko akartu waan badin caaisha min qowli waan arkay weeyahad ayib meeshaa marka faidaa faid bay ku ficlaan lahayd xagga siyaaqa carabiga faid ra'aytuha akartu min qowli subxaan allahi wabixamdih subxaan allahi wabixamdi baan badinayaa astaqfir اllah waatuubu ilay faqad ra'ayto waa arkay marka tan dambe nabigu ku cadeeyo marka macnihii hore ku daa faidaa ra'ayto markaan arko akartu inaan badiyo rabbi ii sheegay weeye tii hore khabarka hore raaci rabbi ii sheegay min qowli subxaana allahi wabixamdihi astaqfir allah waatuub faqad ra'ayto waan arkay ida jaءa nasr اllahi wاlfath fatxu makkatow furashadii mako ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فاستبع بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد masale muhim jiddan uu ku sheegay wuxuu ihi yataawal qur'aanadaasi ha u qaadana hawl sahlan nabigu dhaqankuu ka qaatay waxaa fal walba oo khayr ah iyo wanaag ah ama arri adduunye ah ama danaysi xataa musqulgala nabigu hadduu sameeyo aakhirka istikfaar buu gelin jiray waagi dambe maxaa yeel xaggee ka qaatay suuradda si loo soo waday ida jaءa nasrullahi wاlfatxu wara'ayta الnaasa yadkhuluuna fi diin afwaajan fasabbix bxamdi rabbika wاstakfiru inahu kaana tawaaba dacwadiisii dhannayd ee ilaahay u soo diray ee labaatan iyo dhowr sano uu waday markii uu ilaahay oofsanayo suubanihiisi uu xijaaban maxaa la yidhi hadalkaada ku khatin istikfaar musqusha hadduu nabigu ka soo bax muxuu odhan jiray gufraanaka uma aafiduu min xayu afaad الnaas maxaa daba yaalla acmaalu اlxaj walmanaask haddii la dhammeeyo wastakfir اllah baa daba taalla markuu nabigu weysaysto muxuu odhan jiray gebagabada allahuma ajcalni min atawaabiina wajcalni min almutaahiriin dhaqan bay nabigu noqotay goob haddii la fadhiyo maxaa lagu khatimaa subxaan allah wabixamdika waad garanaysaa ashhadu an laa ilaha anta astaqfiruka waatuubu ilayk idan waxay noqotay buu qaacida caama uu nabigu ka qaatay min huna min huna xaafidka ka naqaash waxaa dhici karta inuu ka qaatay ducada min atawaabiin ii sheege weysada kadib waa isku mid weysadu waa farac ka asalka camalkii dhannaa ee khayrka ee dacwadii ila اtawxiid wاlislaam haddii nabi allo markaad xijaabanayso hawshu ay soo dhowaatay istibaarta badi camal wal nabi uu samay mid adduunya noqdo oo mas soo baxay noqoto mid diineed noqoto xal in lagu khatimo istikhfaar iyo towba sidaa weeye istikfaarta iyo towbada badiya meel isu soo jira allah garanaya nafteenna waa amaano kalaf baa layska siin mowtu qaflihii baa batay mowtu fajcihii baa batay waa hadda kaa dhaqaaqan baa waa halxabaale berri galabti marka aad ilaahay ha loo baryo istikfaarta ha la badiyo dhallinyaraa tihiin muruqii ninkuusan ha tala saaranina aad hawshaas niyadii maankiiy maskaxda loogu hayo waxadaanii xasan ibnu cali alxulwaani wa muxamed bnu raafici qaala labadaa muxadaثna cabdالرaزاq بn hamaam الsancaani ikhtilaaf buu sheegay daaraqudni ceelkiisa oo uusan ku sheegin tatabuc iyo ilzaamaad ku sheegin ee laisku khilaafay sanadkan xadiidka caaisha laisku khilaafay laakiin ariiqan hadda dambe ee cabdالرaزاq ee muslim xoojinayo ayaad moodaa in uu xoog badan yahay laakiin waa min baabi aلصaxi والصaxiix wاlraajixi wاlarjaxi weeye maaha min baabi الضaciifi والصaxiix barna bn juray qaal wuu hi ibnu jurayj qultu lcaaa bn abrax waxaan ku idhi kayfa taquulu anta fi rukuuc sheekhaygii maxaad rukuuc ku akhridaa qaala caaa wuxuu yidhi ama subxaanaka wabixamdika laa ilaaha ilaa anta faahbaranii caada waa faqiih waa muxadis nacay warkiisu bannaanku yaalaa wuxuu yidhi amaa qawli baad kuu qadanahadda ayb rukuucda aan ku dhaho subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa antan akhriyaa maxaa u daliila ah? fa ahbaranii waxaa ii sheegay xadiidkaas ibn abi mulaykata cabdullah ibn cubaydillah ibn abi mulayka waad garanaysaan magaciisa can caaisha qaalat caaisha waxay tidhi iftaqadtu nabiya nabigaan tabay nabigaan waayey nabigaan tabay daata laylatin habeen habeenada kamida sal lay slam fadanantu waxaan maleeyey annahu dahaba ilaa bacdi nisaa'ihi inuu nabigu aaday haweenkiisa khayba ka mida haweeneed dumarba lala qabo dumar fara badan habeenkeedina wadaadka weyda habeennimo gogashoo maran faraashkoo maran haddee wax u horray usoo degdega waxaa wey wadaadkii gabdhihii kaleu aaday wa haadaa min sidqiha wa ikhlaasiha maqan hooyadeen taas ammaanadeeday ka mid tahay hadday haweenka qaarkood tahay waxay dheheen maya nabigan habeen tabay kadibna waanu ishalle marka dambe hawlahan kaloo dhan way ka boodi lahayd maya iftaqatu nabi sal ly slam daata laylatin habeen habeenka nabiga aan taban waayey fadanantu waxaan maleeyey annahu dahaba inuu aada ilaa bacdi nisaa'i dumarkiisii barhkood fataxasastu waan rarraadiy waa tataabtay waa mugdi hooyadan xadiid kale ku caddaysay meesha waa mud gurigaan ka rarraadiya waa taabtay yaa bani yadhabu fataxasasuu min yuusufa wa akhiih fataxasastu waa rarraadsho waa dodoro waa taabtay uma rajactu waa soo faida huwa raakicun aw saajidun markay ka samirtay iyo mar dambe nabigoo sujuudsan gacanteedii ay tataabanaysaa la hesha faida huwa raakicu nabigu asagoo rukuucsan aw saajidun ama sujuudsan wuu sujuudsana suubanu riwaaya kale nasaabida kusoo barteene yaquulu asagoo leh subxaanaka wabixamdika laa ilaaha ilaa ant nabigu waa sujuudsan yahay ducadaasuu akhrinaya subxaanaka wabixamdika ilaahu adaa hufan oo ceeb ka mahadna iskale laa ilaaha ilaa anta allaan adhiga ka inuu xaq lagu caabudana ma jiro faqultu waxaan idhi biabi anta wa ummi aabbahay hooyada allah kugu farta nabi allow innii la fii sha'nin wa innaka la fii aakhara mhm. waxaa tii innii la fii shan anugu hawl baan ku jiraa mashruuc mashruuc masayr baan wadaabay tiri anugu hawla adduuny wa innaka la fii aakhara aakharo iyo alla ujeedsi iyo alla bari kale baad ku maqanta anna waxaan le habeenkaadi miyuu islaan kale ag marahaya waa kala taganat waa kala fognahay hooyadan dhib ma laha waaba hariiza hariiza lagu abuuray oo masiirku xadiid dacfi ku jira cinda abi xaatim wadaadna wuri waa xasan waxaa ku yimid haweenaydu hadday masayr intii lala guursado masayrkaas asaga ay u sabirto waxay la mid tahay ilahi wuxuu ka ajri shahiidin ka ajri shahiidin xadiidka inuu iga daciifiye ma ahayn abu xaatim araazi ayib inuu ii daayay ahayd nin asaga aqraantiisa ohanaya xadiidku waa fiican bazaar bazaar baa xukumaya inuu xoog badan yahay haweenayo haddii lala guursado masayrto masayrka ay ku sabirto wadaadka aysan ku dhimin reerkan ay u dulqaato waxaa weeye waxay loo qorayaa ka ajri shahiidin fii sabiil اllah hawl sahlan ma aha maxaa waxan waa khariiza bashariya fitra wey haweenku marka waxay u kala fiican yihiin inay isxanimaan oo dulqaataan beri hadda waxaba joog kuwa ayagu gabadhi iska sabrida u kabagelinhaya adda nairobi maxaa ka jira soo ma taqaanaan idinku xer baa diini lala guursado haween u soo baroorto la ooyaa jira oo irida markay ka soo gelhayaanba baroor iyo hooyn iska sabe <laughs> waa dhibka waa baryahan waa socda hawsha gabadhii la dhinadaa sabir bismillaah haddii la baroorto hin la bilaaba maxay sugaysaa ayadna way ku dari haddee iyagaa aafaynaya gabdhahana ilaahay ka cabsade idan waa hawl khatara wey hawl khatara wey xilliga marka nabiga hawsha uu bilaabay waa fii aakhiri mowtihi saddex biloodoo noloshiisa u dambaysay ee u degay suuratu nasrina ay soo degtay miyaan dhammayn karaa baabka intaa yartaan isgaadhsiiyo xadana abubakr bn abi shabata qala xadana abu usamata xadani abu usama waa kuma xamaad ibn usama xadaثani cubayd illaahi bni cumar alcumari cubaydالlahi bn cmar ibn xafs ibn caas bn cmr الkhطاab can muxamed bn yaxya bn xabaan almaazi can lacri cabdالرaحman can abi hurayra radi allahu tacala can can caaisha radi allahu tacala canha qaalat faqadtu rasuul allah rasuulka ilaahay baan taban waayey laylatan habeen min alfiraashi baan ka waayey faltamastuhu firaashki gogashi faltamastuhu waa raaday waa dodoonay fawaqacad yadii gacantaydii baa ku dhacday calaa baطni qadamayhi labadiisa calaa calood labada adin baabcadoodii wa huwa fi lmasjidi isagoo masaajidka ku jira masjidka waa meeshuu ku tukanayo gurigiisa dhexdiisa ahayd ayib ma aha masaajidkii weynaa qolyan waxay leeyihin waa qiso labaad oon tii hore ahayn tii hore aan ahayn wahuwa fi lmasjid ila nabiga gurigiisii masaajidku waa issaaran yihiin albaabkiinbuu hore uga baxaayey wahuwa fi lmasjidi wahumaa labadii gomadood ama labadii adinoo mansubataani qotoma ile markaad faraha dhulka dhigto xidhbada korba lugta waa qotonsanaysa xidhbana kor bay aadaya wahuwa yaquulu asagoo leh lianna waxay leeyihin inay qisa labaad tahay tusaysa waxaa weeye ducada nabigu hadda ku ducaysanayay ti kala duwan yihiin masjid baa la sheegay masjida la sheegana waa in lagu idlaaqa almasjid annabowi oo mixraabka yaraa iyo meesha salligaa dhiganaysay ee guriga kaa go'na aan laga dhigin allahuma inii calaa yati xaal allahuma acuudu biridaaka nabigoo le ku ducaysanay allahuma acuudu allah waxaan magan galay biridaaka adiga rilahaada waa sifa min sifaat illah subxaana wa min sakadika cadhada waa sibo kale ilaaha waxaan magan galay raalli ahaanshahaada waxaan ka magan galay cadhadaada lianna alrida wاsakad waxaa weeya waa didaani mutaqaabilaan wa bimucaafaatika cafintaadaan magan gala dadka aad cafido laga cafiyaa waa markaa gasho cuquuba lagaa cafinaya in lagu ciqaaba lagaa cafinaya wa bimucaafaatika cafintaadaan allow magan galay min cuquubatika ciqaabta aad dadka ciqaabtaan ka magan galay ilahay inuu dadka ciqaabana waa leeyahay inuu cafina almucaaqaba walmucaafa wa ayagun waa didaani mutaqaabilaan السخط وردانا واسدوريان وهذا من ومن وحويان ومن جوامع الكلم واعوذ بك هذه صفاتك اللي بس تقول اذا تألى تمد واعوذ بك الهي مقابل مالها ضدنا مالها واعوذ بك الله allow adaanku magan galay oo adaan kaa magan galay wey yaa la magan gala ilaah yaa laga magangalaya ilaahay awooddiisa iyo ciqaabtiad ka magangalaysa laa uxsi ma awoodo iyo laa uxsi ma koobo waa lagu fasiraa labada macnaba way noqotaa labada macnaba luq ahaan way noqotaa laa uxsi ma awoodo anaan calayka ammaanta aad allow ma awoodo inaan la imaado ama laa uxsi ma koobi karo anaan calayka ammaan iyo faalla ammaanka aad mudan tahay anta allow waxaa tahay atnayta calaa nafsika sida naftaada u ammaantay bad allow ammaanan tahay laakiin anigu intaas ayaan awoodaa nintaa maxaa ka qiimo badan suu nabigu ilah u barya axad u baryi karaaban jirinba ayib intuu nabigu barya haddaan anagu naloo furi lahaa waxba nagama dhacaynba adduunko dhan baa noo hagaagi lahaa ayib marka laakiin waa addoonkoo qirta qirta weeye tabardaro iyo taag darro iyo baahi qirta wa hada aslu cubuudiya waana diinta meesha ugu fiican xadan abubakr bn abi shaybata halla xifdiyo ducooyinkaas halla xifdiyo kutubta adkaarta halla akhristo kutubta adkaarta laga qoray yararka akhriya oo xifdiya oo barta oo ku wardiya oo waxaa weeye xilliyo aan xorriyaddan aan jirin baa laga inaad marto xorriyaddan hadda ad haysatee ii soo qabo kitaabka xisniga feerikan in laisu diida laga yaaba safar baa la geli karaa xanuun baa iman kara xadhig baa iman kara wax badan baa iska iman kara lamaantan iyo howlahan badan laguma tashado waxyaaba badan baa iska waxaad xifdi karta xifdi qur-aanka xifdi adkaarta xifdi indhahan baa dam lagaa siin karaa marka ma xisni kitaab iisoo qabaa soconaysa marka ayada ayib hawshaasi aad ha loogu taala dhigo hawsha ayada u teela dhiga hawsha ayada حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن عروبه عن قتاده بن عبد السدوس عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ان عائشه رضي الله تعالى عنها نبأته وحي اشيغتي مطرف ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انه رجل في الركوع وسجوده صبوح قدوس صبوح الله وحاتهي مصبح بلغ وضع مصبح مثله فه oo ceeb iyo nuqsaan lagu hufa allow tahay quduusun ay muqadasun la ahiro la tahiro la taskiyeeyo muzaka ah muqadas can alanjaasi waاlardaal ayib musabaxun can anaqaa'isi iyo waxa rabbi lagu tilmaamay ee baailka mushrikiin gaala ku tilmaameen marka inta kale asmaadu fucuul bay ku yimaadaan laakiin in la godo oo haddana master laga dhigo ama wasfiba loo daayay labadan siiqaa la goonaya qolya aclab iyo ciidankiisa saaxib albasiix rabu lmalaaikati malaaigta rabbigeedii baa tahay iyo wruux jibriil rabbigii baa tahay wruux waxaa le maah waa malaaig kale nooc ka mid aho malaigtu aysa arkinba niman baa yidhi aruux maaha jibriil ee waa malaa'ig kale oo malaa'igtu laftirkooda aysan arkinba oo ka duwan innagu malaa'igta miyaanu aragnaa maya ruuxu waa malaa'ig kale oo jinsi iyo nooc kale oo malaa'igtu xataa aysan arag laakiin sida sawaabka aan u dayno alruux inuu yahay jibriil saasaa qur-aanka ku timid in malaa'ig la sheego jibriil la gooyin loo sheego sunnaday ku badan tahay marka saasaynu ku daynayna xadaثna mxamed mثنى abu muسى الbsri xadana abu dawud الطyaalisi buu ka wadaa sheekhu sulayman bn dawud الطyaalisi xadana شhucbة أخbarnii qتاadة qaal qaal samictu muarif bn cabdlah bn shkiir baan qaal abu dad wuxuu yidhi waxadaanii hishaam ay bisanadi saabiq muarif abdillah bn shakhiir dee sanadkii horun baad ku sii wada soo ma hadi ana caaisha naba'atu akhbaratu halka ku sii wad kadib muslim dib buu u noqdo wuxuu yidhi qaala abu daa'uud mar labaad waxadanii hishaam abu daa'uud ayaalisi ayaa laba sheekh la wey muslimna hal sheekh buu kaga qaadanayaayo waa maxamed muana maxamed muana can abi daa'uud can shucbata maxamed musanna can abi daauud can hishaam marka sanadka horan baad ku xidhaysa qaala abu daud als wuxuu yidhi waxadaanii hishaam ibn cabdillahi distawaabi ay warrameen weeye can qataada can muطarif can caaisha can nabiyi bihada alxadiid haddaad maraysa wallah subxana wa tacala aclam